si waktiga xifdisay waay qadar ma xifdinay waktigay xifdisay waktigay xifdisay qadarkii ma xifdinin halis ahaa jiri ma xifdinin haddii wakti oo qadarka ay xifdiso oy tiraa tam shan ay shan beri oo bisha tamankeeda horo shan beri oo bisha tamankeeda horo xeedkii saas ahaa jiri waxaa xeedkii as ahay bisha horo bisha bisha tomankeeda horo aad shan beri oo kamid ah a xeedkay ahaa jira bisha tomankeeda horo shan beri ah xeedkay ahaa laakiin ma ogi mays ku bilaabahay ma ogi shantaa beri may ka bilaabahaysi yoonka koowaad mi tamanka horo yani tamanka horo shan beri oo kamid ah a xeedkay as ahaa jiri a xeed aan ahaa jiri shantaa beri ma taqaano minkiis yonkusku bilaawaay yonka koowaada dexda miyaa ka lamaada ka saddexaada ka afaraada ma kala kasiiso laakiin waxaan ogaa bisha kowdeydii waan ogaay waxaan ahaa jiri waxaan ogahay laakiin ay tiri bisha kowdeyda daahira ahaa bisha kowdeydii waxay tiri daahiraan ahaa shanta beri calaa taman beri oo bisha awalkeedii ah <clears throat> shanta damba miyaa shanta horeysa miyaa <clears throat> shanta <clears throat> ma kala oga eedi ma hesyahay laakiin waay waxaan ogahay tiri maysku bilaabahay ma aqaano laakiin waxaan ogahay bisha koodeedii in aan daahir ahaay waa ogahay <coughs> marka maxaa daad sagaal beri masoo helin he marka waxaa laleeyahay falyaqiini falilyaqiini falilyaqiini xukmuhu sidii falyaqiini xukmuhu kan yaqiinkii ayoonkaas kooda iidaa sheegtay nafteedaa sheegtay awal shahr dhowr riwaaya biyaqiin ah waa kaas dhowr riwaaya oo biyaqiin ah <coughs> maxaa soo heri hmm. alaatanka dambe waaye alaatanka dambeyne dhowr biyaqiin waaye ti oo mustaxaadada ahayd farjigeedii waa dhaqaysaa watacsibuhu waad u duuweysaa waa xeraysaa dambaaya qaadaysaa markii wakti la gaaro watatawada-u waa weyse habataa likulli waktin wakti la arko watubaadiru bihaa yani waa u degdegaysaa bisalaati ay udegdegaysaa maxaa laga rabi taas waaye maxaa laga raba intaa waaye maxaa soo heri hadda waxaa soo heri yoomkii koowaad aa soo heri yoomkii horo yoomka horo aa soo heri dhowrba yaqiini waay maxaa soo heri waa ka soo heri labaatanka dambe shanaa meeha ku jirtaa mogtahay shan maxay qabtaa tamanka horo tamanka horo tamanka horo shan beri kamid ah a yani xeedka iyo haajiri ay tiri shanta oo labaatanka iyo iyo shanta udhaxeeyo maxaa soo heri labaatan labaatanka dambe dhowrba yaqiini waay maxaa yeele idaa tiri aniga shan beri oo tomanka beri ka hore oo horeysa aa magaciisi xeedkay aan xeedi jiriy tiri haddaan goyno yoonka hore aan ka goyno cashar hore aan ka goyno tamanka yoonka koowaad haddii tomanka hore aan ka goyno maxaa soo hiraa sagaal sagaal aa soo hiraa sagaal aa soo hiri macnaha haddii aan goyno maalinka koowaad tamanka horo haddaan ka goyno maxaa soo heli sagaal aa soo heraa waxaa laleeyahay sagaalkaas waxaa ku helayaa laleeyahay afar oo horaysay iyo afar oo dambayso yoomka maalinka oo dhexda ku jiro oo dhexda ku jiro yoomka yoomna dhexdaas ku jiraa maba marka afar iyo afar sideed maalina dhex galay maalinkaas haaniga iyo haalidka markaas yoonka ko lamaad iyo yoonka saddex maxay awalka waa dhowr bayaqiin lamaad yani iyo yoomka saddexaad iyo magaciisii iyo yani yoonka afaraad iyo yoonka shanaad yoonka lamaad iyo yoonka saddexaad iyo yoonka afaraad iyo yoonka shanaad maxaa la yidhi hal ahaan afartaas afartaas muxtamalu lilxeed wاduhri wاlinqidaaci ha dur afartaani muxtamilun lilxeedi wاduhri waaye inqidaac lukuma laha lukuma laha waxba ma u jiro inqiaac afartan muxtamilulxeed oo duhri waayo afartaasi maxaanideeda waa soo sheeg inta maxaanidi waxaa soo heli afar a ku hertay oo horeysa iyo afar oo dambeyso yoonka hal yoon halkii yoon oo sagaalaad dhexdaa la yeelaa kaasi dhe kaasaa dhexda ku jiraa yoonka labaad yoonka saddexaad yoonka afaraad yoonka shanaad ko waa kusoo dhacay mawtaydi waa kaas afartaas muxtamalulxeedi waduhri waaye xeed iyo duhri baa ixtimaalaa lamada baa iska naqaaya inqidaa lukuma lahaa inqidaa afartaasi lukuma lahaa afartaan inqidaa lukuma lahaa afartaan maalin walba inaa xeed ku bilaawda ixtimaala inay dhahay tahay ixtimaalaa mhm. afartii horeysi waxma ku bilaawanin waxma ku bilaabanay yoonka lixaad haddii lasoo xisaabo oo bisha kowdeed laga soo xisaabo waxaa la leeyahaa kii dhexeeyey usiga waaye kii dhexeeyey kan lixaad waaye waxaa la leeyahaa kan dhexeeyey ki ka lixaad waaye haddaad aad ufiirisid kaasi xeed biyaqiinin waaye yoonka lixaad xeed biyaqiinin waaye si kasta a ka ahaado yoonkaas lixaad sisraba ahaado Mm-hmm. ma nabadgelaayo wakaas ma nabadgelaayo yonkaas ma nabadgelaayo xeer maka nabadgelaayo hay mani dhacd soonakeen hantaas waxaan nidhi waxaan soo nidhi waxaan soo nidhi horta waxay tiri iida yani waxay u hiri maxaa sagaal yoonkii horo yoonka horo dhuran bayaqiin leh labaatanka dambeeso waxay tidhi taman beri tamanka oo bisha a taman beri bisha awalkeeda ah kowdi oo bisha horaanteedii ah yani shan ah xeedka ugu dhexe shan kamid a ah ay ugu dheci jiri taman kamid a ah bisha hor taman kamid a ah shanteedii asi u dheci jiri markaas marka labaatan yoonka koowaad awal yoom yani yoonka hal yoom waa dhuhur bayaqiina yani labaatan dhuhur bayaqiina maxaa yeelay iyadoo ay tahay toban beri oo casharat alawal tobanka oo toban beri shan beri shan beri oo tobanka bisha horeedeeda ah oo tobanka hore oo hore ah yaa magaciisii aan yani xeedka aan qabay shantaasaan ka qabasaday haddii yoomka hore oo tobanka hore aan ka goyno yoomka hore tobanka hore aan ka goyno maxaa soo heli sagaalaa soo heli waxaa la leeyahay sagaalkaas oo waxaa ku hertay afar waaa ku hertay waxaa la leeyahay afar waaa kaaga hertay afarta horo afarne afarta dambe ay kaa garti yoom aa ku dhex jiraa hal maalin haaniga ka horay waxay ahayd duhur bayaqiinimoe haaniga iyo haalidka iyo raabica iyo kan shanaad afartaasey xeed iyo duhur ba wax inqidaac lukuma laha go-id lukuma lahaa afartaas afartan yoom walba inaa dhiig xeedka ku bilawda ixtimaala inay tahay ixtimaada afartii horey waxba maku bilaabin saas asma asku bilaabanin ka haddii la xisaabo waa xeed ah haddii awalu shaad la xisaabo bisha kowdeed lasoo xisaabo waxaa laleeyahay ka dhaxeeyo oo laxaad usi waaye haddaad fiirisid waa xeed biyaqiin ah siina yasa kuma nabadgelaayo siina kuma nabadgelaayo kaasi siina kuma nabadgelaayo yom lawalaas ahay xeedka bilaaweyso amase yoonka lamaadaas ahaay xeedka bilaaweyso amase yoonka saddexaadaas ahaaday xeedkay koogeyso amase yoonka afaraadaas ahaay intaan wa yani <coughs> yoonka lamaad bilaaw xeedka waaas ku bilaaw yoonka bilaaw as ahaay amase yoonkii lamaad yoonka saddexaad ama yoonka afaraad ama yoonka shanaad kaas maxaa dhaxay maxaa soo dhexgalaya dhexeeya yoonkii dhexaad aa dhexeeya amase waxaas afarta dambeyso afarta lixda ka dambaysaas ahay markaas <clears throat> maxaa yeelay afarta dambeyso waxay lahaasataa afarta horay lahaasataa afarta horay lahaasataa macigeeday tahay afarta horeyso iyo afarta dambe waa islahaastaan afarta horo afarta dambe afarta horay lahaasataa hmm. amase waxaa isku ekaahaa xeedki iyo kale caada isku ekaaday amase maa afar afartan ciyaas la arkaaday afartii horaysay ama iyaas la bilaawday ama dhexda waxaa ka dhexaad calaa kuli xaal ka dhexaad yowmka lexaad xeed ba kala hmm. maadaama iyada ay tiri shan beri oo taman tamanka beri oo horayso aan xaa ahaa jiri ay tiri laakin waxay tiri yoonkii hore dhaa'iraan ahaay haddii afar lamada afar lamada afar haddii macnaha aan dhexgelino hal oo sagaalkii saas aan ku qaybino afartii horeysay afarta dambayso kan dhexeeyana hal aan ka yeelno biayi kayfiya usma nabadgelaayo hadalka waa sual cilmi ah imaam nawowi bilaaba shee waa ashri waa laga malala waa laga maxaa yeelay darabada aad yani kila waayo soo naqdi waayo laakin ufiirso si kale ma kugu dhahay kila waayo <coughs> afarta horeyso iyo magacadanka yeelno lamada afar be lamada afar afaraad haddaan hal dhex dhigno oo sagaalkii saa aan u qeybino afarta horeyso iyo afarta dambeyso halna dhexda aan ka yeelno siiska ahaado halkaas dhexeeyo ma nabadgelaayo waxaad ka yeelaysaa halkaas xeedun biyaqiinin ka yeel waxaad ka dhigtaa kaasey waxaad ka dhigaysaa ka xeedun biyaqiinin marka see waahe haddii halkaas beri salaadii waa dhaafaysaa xuunkiis maxaa waaye tatruku salaata salaaday ka tegaysaa yoonkaas xeed bayaqiin ay joogtaa hmm. maxaa yeele afarta oo dambayso muxtamilu lxeedi wduhri walinqiaaci afarta dambe ti hore meed afarta dambe muxtamilun to ixtimaaluha lilxeedi wduhri walinqiaaci afarta horeysane afarta horeysane inqiaac kuma jiro afarta hore waxaan dhii inqiaac lukuma lahaa markaas afarta dambo yani xeed waa ixtimaasha duhri waa ixtimaala labadisa <coughs> inqiaac waa ixtimaala afarta afarta afarta dambayso afartaas horeyso inqiaac malaanin saas waay haddii ixtimaal inqiaac afarta oo dambeyso haddii ixtimaasho afarta dambe haddii inqiaac as ixtimaala maxaa xoonkii ah xoonkii waxaa waaye wajaba lguslu habeeshaa waajiba likuli fardin haddii afata dambe inqidaa ixtimaalo oo inqidaa lagu qadaro oo dambayso wajaba alguslu xuunkii waxa waaya waatana wajaba alguslu a likuli fardin yani fardi la arko hada macnaa wajaba alguslu kan waaye macnihiisii wajaba alguslu macnihii kan waaye waxa iska jooga yani intaa insha allah dhamaystiri doonaa dheeraha haddi hadda ta aan taawano waa sii dheerahaysaa maxaa suwarta todoba naaga meha laga rabaa la keeno maadunta mumayizadii mubtadaadii muctaadadii mumayizadii yani muctaada gayr mumayiza intii lasoo wadi iyo xaafat alqadri walwaqti intaa insha allah baryan si fiican لا أنا بركو شو أنا وحبة ما لكن وفي رسالة وإن حفظت hadday xifdi صalaatii shay-an shay lamadiina waaye lamadiina ku ah waxaan xusnay awalan marra hore waxaa xusnay mara waxaan xusnay aan sheegnay waktigii marana yani waxaan xusnay qadarkii lamanaa ku ah waxaan yani ogaanay naagtii mutaxayirada ahayd oo lamadaba isla halmaantay waktigii iyo qadarkii ay halmaantay qadarkii iyo waktigii waxaan soo niraadi shay ay xifdiso o lamada hadday xifdiso waktigii iyo qadarkii hadday xifdiso waktigii iyo qadarkii hadday halmaanto haddii waktigii ay xifdiso yani qadarkana ay halma ay xifdinin haddii qadarka xifdiso oo waktigii ay xifdinin kulli maxay naqdeen intoodii waxayna saddex naag waay naag oo lamada xifdisay iyo naag oo magaciisa qadar kali xifdisay inaa qadarka oo qadarka qadarka aan xifdin waktiga xifdisay alaan waay marka maxay naqatay mutaxayiradii oo taas lamada halmaantay qadarka iyo waktiga xifdisay isku hadii lagu daro kulli maxay naqdeen saddex naag waay waxaa yani celihaysaa waa ugeehii kuwaas afartii hormarti afartii horaysi afartii horaysi waa yani waxay ahayd yani intaa todobay kula ahaayeen calaa kuli xaal afartan horeysa ugey maxay naqdeen mubtadaa mumayiza mubtadaa gayr mumayiza muctaada mumayiza muctaada gayr mumayiza mutaxayira oo naasi ila alqadar imutaxayira oo magaciisii daakiratun lwaqti duuna alqadri imutaxayira daakiratun lqadri duuna alwaqti maxay isku naqdeen afartan iyo saddexdan maxay isku naqdeen yani todoba waxaan soo niri inta alaa kuli xaal maxaas ahaa mubtada si wa ay ku noqon todoba ay noqdeen mubtanaarhi todoba waay mubtadaa mumayiza mubtadaa gayr mumayiza lama mubtada ayr mumayiz ayr aha mubtada muctaada gayr mumayiza saddex muctaada mumayiza afar maho mutaxayira oo qadarkii iyo magaciisa waktiga halmaanta o mutaxayira oo daakiratu alwaqti duna alqadari wakaas lama mutaxayir oo lqadri duuna alwaqti intaas kulli maxay isku noqdeen yani toddoba ay isku noqdeen maacuunkoodii ah yani maacuunkoodii ah saa haddii naqato falilyaqiinu xukmuhu faxukmuhu cuunkiisii istaqara yani waxau usugnaaday lyaqiini wahya idiinaa taasi fi haddii la fiiri kal xaa ay la too tahay fi lwad'i xukunkaydinta xaaid waayo naag oo dhiig qabta waayo fi lwadi wadiga xaggiisi naag oo dhiig qabtana wadigeeda xaraam ah wa daahirin too daahir ah daahirin too daahir ayla too tahay ay lamid tahay fi lcibaadaati cibaadka wain ixtamala haddau ixtimaalo tamkii hadii waayo inqiaacan haddau ixtimaalo haddau inqiaac ixtimaalo wajaba alguslu wain ixtamala haddau ixtimaalo sidii le waayo wain xafidad shay-an falilyaqiin xukmuhu sile waay waayo mutaxayiradii xaafidadka lamada midkood ay xaafida ku tahay fi lmuxtamali zamanka oo muxtamilka ka xaa-id inay la too tahay duhri zamanka oo duhri ay ixtimaalayso iwalxeedi ka xaa-idin fi lwadi wadaahiriin daahir ay la too tahay fi lcibaadaati cibaadaadka fiihoodii mutaxayiradii mutlaqada ahayd oo wujuubاlixtiyaad xaggiisa haddii se ixtimaalo inqitaac wajaba alguslu qabeesaa waajibaa likuli fardin fardi kulii inay qabeesato dadaal ajrigiisii haddii yani as ixtimaalin haddii inqidac as ixtimaalin maxaa xukunkeedia ah? wajaba alwudu keliya wayse keligeedii wayse bes a ah waajibaa kan oo muxtamal inqidac waxaa lagu magacaabo dhowr mashkuuk xeed yani kan ixtimaalaynin mashkuukun fiihi waaye saasoo sheegnay xaafidtun lwaqti dun lqadri xeedii luyigeeyey waxay tidhi waxaas bilaabo jira awal shahri yowm i lail cawa i maalin oo us ka mid ah xeedun biyaqiinin waaye maxaa yeelay yom i lail aqalul xeedi waaye intaan waay niskiisii lamaa duhrun biyaqiinin waaye waa sumuud aftarulxeed hamsata cashara wixii udhaxeeyo waxaas ixtimaalaa xeed iyo door iyo inqiaac xaafidatulqadri waa la sheegay dunwakti waxay tiri dhiigeey waxaas ahaa jira shan bisha koowda bisha awalkeedii shan oo kamid ah shan bisha kowdeedii bisha kowdeedii bisha yani kowdeedii bisha ko awalka awalkeeda horo waxaan ahaa jir dhiigeey shan beriyaas ahaa jira waa kaas bilaawii ma ogeyn laakiin yoomkii awalka daahirna ahaa waa oghay saadiska xeed waay biyaqiinin sidii la sheegay awalkina duhrun biyaqiinin ishriinkii camal waay oo dambe lamadii labaadkii dambeeyeen ilaa inta kaba halaale waay marka hadawaati haddii todobada ay naqdeen dhiiggii meekaas naqday midib xaggiisii maxaas ka naqday loonka meekaas naqday dhiigga loonkiis meekaas ahay aswad iyo axmar iyo ashkar iyo asfar iyo akdar intaas hantaasay ay ahayd dhiiga alwaantiisi awsaaftiisina meeqay ahayd dhiiga awsaaftiisi hore soo martay xasuusta horo aan soo sheegnay alwaan waxaa ahaa shan aswad ka madooha horeeya waxaa ku xigaa axmarka ashkarka asfarka akdarka intaasay ahayd maxay ahayd awsaaftiina awsaaftiina waa sakina sakinatu natina quwatlowni tajarud inta ma marka shantaaney afar ku dhifo shantaaney afartaa ku dhifo cishirina marka naqaysa labaatan labaatankii waxaa ku dhifaysaa todoba ku dhifo todoba naagood ku dhifo todoba naagood ku dhifo todoba haddaad ku dhifatid waxayna rahaayaan todoba yani todoba meel min labaatan meeqa waaye boqol iyo afartan oo suwar waay gaabis waaye boqol iyo soddon mari karaa ilaa waa la kor mari karaa hoos dilo soo kaco ilaa kun aa la gaarsiihaa insha allahu taala waktigeedaad gaarisiis ilaa wax suwar kala badiyo way fiican tahay maxaa wax badan anigo baxaa tashiilaad badan ay keenaysaa ilaa alaan waay maxay ahaayeen maxaa la yidhi inta maxay tihi mutaxayiranaastin laqadri maxaa ahaa todobadii maxay ahayd مميزة مبتدأة مميزة مبتدأ غير مميزة معتادة غير مميزة معتادة مميزة أنت متحير ناسد الغدر الوقت كو أفر وابحد ما أو تشارات محاول متحير ناسد الغدر تو غدر كي إيجا حال هيسك سعود جري أن أوغين وهلمانتي وقتنا هلمانت وقت اسكو بلاوا أنا كسينين متحيرة ناسية الغدر متحيرة ذاك الغ... وقت دون القدر waktiga waa xasuusahaa waxay leeyaysaa bisha koogeedii bisha lamadeedii mithaal bisha saddexdeedii adhiiga igu bilaabo jiray watiga waa ulaysaa qadarkii mataqaanalasiga socaayay saddex berimiya hal berimiya yani an afar bermi shan bermi todoba shan mi makasaaya qadarkii qadarka mataqaano mutaxayira oo daakta lqadri qadarka way xasuustaa shan beri inaa lama beri hal beri waa xasuusaysa laakiin waktiga iska imaajira ku bilaabaya mataqaano marka dhiigii marka maxaas naqday intaan isku keen todobadaasi dhiiggii maxay naqday makamidib ahaa aswad axmar ashkar asfar agdar intaan daciif iyo qawi iyo bihii lasoo galaaya asoo marteen waay asoo marteen waay mamyezidii iyo kuwaas asoo galaaya intay naqdeen kuwaasi shan midibyaalkiina maxay naqdeen saqina natina watalool iyo tajarud oo afar ah marka shan shantii waa ku dhifo afartaa ku dhifo maxay naqaaan shan afar lou dhifti shan meel afar meel min shan afar meel min shan meeqa waaye labaatan labaatankii waxaa ku dhifaysaa todobdii naag oo lasoo sheegay labaatankii todobdii naag lasoo sheegay mumayizadii oo mubtadad mubtadadii mumayizada aheyd mubtada ayr mumayii muctaada ayr mumayiz muctaada mumayiza mutaxayira naasita alqadri waqti mutaxayira daakta alwaqti duna alqadri mutaxayira daakta alqadri duna alwaqti intaas ku dhifo maxay noqdeen labaatan todoba meel min labaatan maxaa ah, boqol iyo afartan int masl boqol iyo afartan mas'ala ku soo baxday maxaa ku soo baxay boqol iyo afartan mas'alo macnaha waxaa la wadaa mado iyo waa gaduud aa kulmeen amase waxaa kulmay mado iyo ashkaraa kulmay amase waxaa kulmay aswad iyo asfaraa kulmay ama se aswadi agdaraa kulmay ama se iyagoo saas ah oo saabtii la jiro ay kulmeen ama tajarud aa la kulmay maa inta iyagoo maca tajarud ah iyagoo maca tajarud ay kulmeen isku celcelintoodii hal aasna la soo celiyo waxaa kusoo baxaa saasaa kusoo baxay haddii inqidaac as ixtimaalo maxaa awnka ah intoodaad inqidaac ixtimaalaan dhiiga go-idi ixtimala damo inqidaacan waxaa yani xawnka ah wajaba lguslu qusliyaa qabaysaa waajiba likuli fardin intaa waxaa laii lasoo wadwada dhan awnka waay haddii yani inqidaac ixtimaalo wajaba lguslu likuli fardin isku celceli isku naqnaq hadii la keenaa la-aan boqol iyo afartan kay gaareen hadii gaara soo noqnoqo isoo mutajarad ah iyagoo ah iyagoo mutajarud ah iyagoo yani ah iyo awsaaftii oo sideedi ah intaa maxayna ahaayeen kulli isku dardarkoodii boqol afartankii waay hadda waxaa kusoo baxaa boqol iyo afartan haddii inqidaac ixtimaalo inqidaac ixtimaalo khabaysaa waajiba likulli fardin sidii waay tacasabu yani intay lasoo sheega cunkii horaba haa cunka kaa waay waladharu qolka mukhisa badan qolka imaam shaafici oo jarikaa la wadaa ana dama alxaamili naagtii uurka lahaa dhiigeedii dhiigeedii xeedon xeed ahaaye dhiiga laheed dhiiga qabti oo xaamilad aheed uurka qabti dhiigaa adkeysi xeedon xeed waaye adharu qolka muuqishada badan ana dama alxaamili naagta uurka laheed dhiigeedii mhm, xeedun xeed waaye n kala wada xariira bahal dhasho mutasilin biakhirihi takhallul la-aan usoo engegnaan asa xariirin xeedun xeed le waaye ana dam alxaamili xeedun xeed waaye ana dam alxaamili xeedun xeed waaye imaam nawowi saas leeyahay dam alxaamil xeedun xeed waaye intee laga bilaabaa bixidiisa dhiiga intaa waay hadda iska xeed waay wannaqaa oosha muuqasha badan ana naqaa-a engegnaantii oo bayna bayna aqal alxeedi xeed ka u yar dhexdoodii ahaaday engegnaanta oo aqal xeed dhexdiisii ahaaday ama wax ka badane xeedun xeed waaye dhehersanaanta ananaqaadaas danaanta macnaa engeganaanta loo wadaa bigi waa engegi qoolka jadiidka haddaan qabano waladharu tilamad ananaqaa waladhar qoolka muuqashada badan qoolka jadiidka waay ananaqaa engegnaanta oo bayna aqal alxeedi xeelka kiisa u yaraan badnaa dhexdoodii ahaaday yom iyo leil ma aano aqalulxeeb yom iyo leil maxkamadda ka dhigeen taas hadii xeedun xeed waaye tabican idaan raacsan shuruud ingegnaanti ingegnaydta inta waay xeedun xeed waaye maxaa yeelay aqal xeed xeed waaye damulxaamil xeed waaye naqahiina xeed waaye tegnaanti ala wada bayn aqalxeede macnaha inta dhex galaayo waxay macnaha takhallulkii oo i aragtay waa caadadii macnaha waxay aragtay saddex beri saddex beri ay dhiigii aragtay saddex berina waxay ahaatay to ingegan ay ahaatay saddexdaasay <clears throat> waxaa loo saddex kala alow daraa isku darkoodii maxay naqdeen waxaa laleeyahay xeedun xeed waay xeed xeed وaql نisaa nifaasi dhiig dhalmaa ka u yaraan badan dhiig dhalmaa ka u yaraan badan waxa waaye aqalu nifaasi dhiig dheeraada ka u yaraan dhiig dhiig dhalmada ka u yaraan badan lahdatun milacsigoo waaye berkoodi waxay cabireen majatun gemidoo waaye yani rooda iyo waxay cabireen mala qadari karo fatra waay calaa kuli xaal awabi abaad waxaad ku leeyahay xaala calaa kuli xaal saaca waay saacdo daqiiqa ka dhig laba daqiiqa ka dhig saddex daqiiqo ilaa hal saaca gaarsi aad ka socdo markay dhashay kabacdi laxdatun waay <clears throat> bilaa taqdiir ma wax la qadari kara wax yar waay wax yar aa loo wadaa wax yar saacado oo yar waay saacadkii ahaaku saacad dhamaayd lixdan daqiiqa ma ah yani saacad yar waay laxdatun kamidu waaye ama laxdatu milacsigoo waaye wakaas aqalu nifaas intaas waay marka dhashib wa markii cunuga kasoo baxay kabacdi dhiigii ka aad ka himid